العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii labaatan iyo koobaad ee ka mida min kitaab الradd calى اljahmiya waxaynu ku soo jiray mas'aladii aragtida ilaahay ahayd iyo raddigii uu radinayay imaamku qolihii ilaahay aragtiisa inkiray ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada inaan lagu arag inay ka tahay haddii ilaahay unku ay arki lahaayeen adduunka ku arki lahaayeen cid walba alla way rumayn lahayd cid walba ilaahay way rumayn lahayd oo haddii ilaahay haddii la arko ruux dafiri lahaa ama inkiri lahaa ama diidi lahaa ama beenin lahaa ma jiro laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka xijaabtay oo uu iska teeday makhluuqaadkii oo ishoodii iyo baalkoodii ku dhici waayey markaasay u qaybsameen in ilaahay iyagoon arag rumeeya iyo in ilaahay dafiro inkira taasuu sheekhu soo waday wuxuuna yidhi walow qad tajallaa lahum ilaahay hadduu u daahiri lahaa kulligoodba la aamana bihi allah waxaa rumayn lahaa man fi اlardi kulluhum jamiica dhulka uunka ku sugan oo dhan baa ilaahay rumayn lahaa oon beeniyeen hadday arki lahaayeen bikayri rusulin walaa kutubin kitaab iyo rusul ayagoon la soo dejin ama aan la soo dirin bay rumayn lahaayeen ila mid axad walba indhihiisa u macallin ah iyo walaa ducaatin kuwa alla xaggiisa oogu yeedha iyadoon lahaynin bay alla aragtida ay arkeen ku rumayn lahaayeen walam yacsuuhu tarfata caynin ilbiriqsina alla maysan caasiyeen lenna way arkaane fa faidaa kaana ywm اlqiyaama maalinka aakhire marka la gaadho ama uu ahaado tajallaa ilaahay wuxuu u daahiro isu muujin liman aamana bihi ay fi dunya dadkii ilaahay rumeeyey wasadaqa rusulahu wa kutubah kutubta ilaahayna rumeeyoo aaminay wa aamana xaggana ictiqaadiyey biru'yati ilaahay aragtidiisa oo wa aqara qiray oo ictiraafay bisifaatihi tilmaamaha ilaahay allatii wasafa biha nafsah tilmaamuhu ilaahay naftiisa ku tilmaamay rumeeye xataa yarowhu ilaahay arkaan ciyaanan si ka fool ka fool ah oo indhahooda ay saaraan maxay u arkahayaan mahuubatan abaalmarin minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo lahum lilmuminiin iyo wa ikraaman maamuusid iyo qadarin la qadarinayo dadka muslimiinta ah liyasdaaduu say u kororsadaan biاnnadari ilaa man cabaduuhu bilhaybi naciima say u kororsadaan binadari daymada ama eegmada darteed ilaa man duul ay dayahayaan caabaduhu ay caabudeen bilhaybi maqnaashay ku caabudi jireen waaga adduunka joogeen naciiman gallad ama nicmo iyo raaxo iyo nallo aakharo wa biru'yati ilaahay aragtiisna ay kororsadaan faraxan rayrayn iyo wakhtibaatan bayraq waxaad tidhahdaba un farax iyo suruur ikhtibaadku waa shayga la kanto ama aad jamato asalkiisu hunaa laakiin waxaa loo jeedaa wixii baad u bogaysaa markaad ilaahay indhaha saarto haddii ay muslimiintu u bogahayaan faraxan eh, eh, farxad bay kororsanhayaan iyo wakhtibaadan raynrayn walam yuxramuu ru'yatahu fi اdunya wاlaakhirati jamiican lagamana qaadininoo lagama hoojinin muslimiintaas ilaahay aragtidiisa adduunka iyo aakharo lanno adduunka waa laga hoojiyo maysan ku soo arag laakiin aakharo way ku arkahayaan haddiise aakharana rabbi aan lagu arkaynin adduunna aan lagu soo arag maxaa dhici lahaa in laga hoojiye muslimiinti iyo muminiinti ilaahay aragtidiisii laanna adduunyana mayse ku soo arag aakharana ku arki maayaan waa sida ay qabaan muctasiladii ahlulbidac marka labada gooboodba inaan ilaahay aragtidiisii seegnay baa ka laasimi lahayd laakiin ahlulxaqu waxay qabaan waxaa weeye adduunka unbaan alle lagu arkaynin aakharo awooddaa isbedeli oo indheheenaa isbedeli oo muuqaalkiinna iyo murqihiinaa isbedeli oo citaalkiinaa isbedeli oo dhumuc iyo dhararbaa isbedeli oo aqoontaad rabbi uleediin baa isbedeli wax walba wuxuu noqon hayaa cilm alyaqiin iyo cayn alyaqiin buu isu marka waxaa weeye awood aan rabbi ku aragno ayaa markaa yeelanayna waxujiba waxaa laga teeday canhu can illaahi can ru'yati baa loo jeedaay alkufaaru gaalada yowmaidin maalinkaa qiyaamo id xurimuu ru'yatah maxaa yeelay waxaa laga qadiyey ilaahay aragtidiisa mar haddii rabbi aragtidiisa lagaa qadiyeyna ilahay waa lagaa xijaabay kamaa xaramuuha fi dunya kamaa xaramuuha fi dunya siday adduunyada u xarimeen ay u manceen ay u yidhaahdeen ilaahay aakharaan la arki mahayo adduunna la arki mahayo ilan labadiiba waa isku diideen adduunka ayagoo jooga iyo waxay dhahen ilahay aakhar lama arkahayo saasaa tina ha ballan wey inaydan idinkuna arag wey ilaahay akhre la arki maayo soo ma aha haddana ma jiro kii wada firsanaaba ee gaalada ahaa kuwii ayagu ilaahay rumaysnaa ahlbidacana maxay yidhaahdeen ilaahay subxaana waa xaq waan aaminsannahay laakiin aakhare la arki maayo ninkii dafiray aragtida ilaahay aakharo asaguna aakhara ku arki maayo walidaalika jamaca asalaf waxaa ka sugan man ankar kadaba karaamatan lam yanalha shay karaamaa oo fadli ah ninkii dafire qoonsadee diida ma gaadho uu sheegaya wadaadka muxaqiqa uu soo guurinaya ateenba mooyee ayib sufyaan athawri baa ka mida ragga yidhaahda waxaa ka mida cabdiraxmaan mahdi bacdu taabiciinna waaba laga wariyaa marka waxaa way shayga haddaad dafirto waxaa laguu ciqaabayaa in lagaa qadiyo ayib liyasdaaduu say u kororsadaan xasratan qoomamo iyo wa hubuuran halaag iyo muxuu ohayn iyo hogaysi faاxtaja muxtiju minhum biqowli اllaahi tacaala limuusa mid ayaga ka mid ah ahlulbidaci yaa wuxuu xujaystay aayaddii ilaahay subxaanaه wa tacala nabiy llaahi muusa uu kula hadlay walama jaءa limiiqaatina wakallamahu rabuhu qaala rabbi arinii andur ilayk qaal lan taraanii lan taraanii arki maysid walaakin indur ila اljabali qowga bal eeg fain istaqara makaanahu halkiisa hadduu ku sugnaado qowga waxba iska bedelin fasawfa taraanii markaasaad arki doonta aayaddaasa waxay dhaheen nafyiga ku jira waa nafyi daa'ima lan taraanii laa fi dunyaa walaa fi laakhira nafyigaas waxuu leeyihiin waa naf diiddo daa'im ah oo abadi ah selafkuna waxay qabaan nafyigaasi waa nafyi hayru daa'ima bal waa nafyi mu'aqad ah oo ku madalaysan inta adduunyada la joogo inta adduunyada la joogo qulnaa waxaan idhi buu idhi haadaa aayaddan ama qowlka ilaahay lanaa annagu gar yahay calaykum dushiinna laa lakum inamaa qaala rabbi wuxuu lan taraanii fi dunya maxaa yeelay adilada halla jamciyo wey maxaaba dhiboo jira adiladii sheegtay ilahay in la arkahayo iyo midda nabiyulaahi muusa loo diiday iska hor iman mahayaan ee waa maxay waa idinkii soo maray shuruudu tacaarud tacaarudka adiladu inay iska hor yimaadaan shuruuddeedu ilaa sideed shardi ayaa loo sheegaa sideeddaa shardi haddii mid ka mida uu isdhimo mid ka mida hadduu isdhimo labadaa daliil iskama hor imanayaan isma hardinayaan isma tacaarudayaan isma goongaynayaan warkiinni haddii lagu hadlo maxaa yeelay isku meelba uma socdaan shuruudda waxaa ka mid a an yatawaaradaa fii maxallin labada daliil eedleda way istacaarudeen waxaa ka mid a ah shuruudooda inay isku meel ku yimaadaan in isku meel ku nin baa ti hebel baa tii waaan gaarisa waa ka waaye markaasaa nairobi buu joogaa oo anaaba gaarisa ka waayaa tii miskeenaysaa gaarisa in laga waayey ma keenaysaa in nairobi laga waayo aragtida aad sheegtay ninkaa inuu joogo oo uu jiro anna aan dafiray isku meel kuma imanin anigu waxaan ka dafiray fii maxallin mucayan oo gaarisa adna waxaad ku sugtay fii macallin mucayan oo nairobi ah an yatawaarada daliilaani fii maxallin waaxid ay calaa makaanin waaxid lan taraanii waxay ku timid baan leenahay fi dunya bidaliil inakum lan taraw rabbakum xataa tamuutuu adilada kale ilaahay ru'yadiisa sugtayna maxay ku timid fi اlaakhira labada maxal labada boosay adiladu ku kala dhacahayaan daliilka diidan aragtida ilaahay iyo midka sugahaya waa maxay midna reer hebel buu ka hadlahayaa midna reer hebel buu ka hadlahayaa mid aakharuu ka hadlahaya midna adduunyuu ka hadlahaya marka an yatawaaradaa calaa maxallin waaxidin waa shuruudda u asaasisan ee tacaarudku uu leeyahay waxaa adiladiisa ka mid ah in labada daliila istacaarudaya isku awood yihiin almusaawa adilada istacaarudaysa waa inay isku awood yihiin waa inay ka sinaadaan cumuumka iyo khusuuska daliil caama iyo mid khaasa ah, waxba kama dhexeeyo tacaarud kama dhexeeyo yacni waa inay musaawaad ka dhexaysa xagga cumuumka iyo khusuuska waa in musaawaad ka dhexeeyo xagga hubuudka waa in musaawaad ka dhexeeya xagga dilaalada shuruud badan ilaa sideed la gaadhsiiyo ayaa ayaa maxaanku dhahdaayay ka mida ah. shuruudda kale ka mida ah waa maxay waa inay isku taariikh yihiin isku mar waa inay yihiin haddii la ogaado kii horeeyey kii dambeeyey ka dambaa naasikha ka horena waa mansuuq labada daliil waa in isku mar ay yimaadaan may ka dambaa naasikha ka dambaa naasikha an yatawaaradaa fii maxallin soo laguma dhihin shardi an yataxidaa zamanan baa shardi ah waa inay zamanka ka midaysan yihiin isku mar haddii maala laba kun iyo an iyo tobankii baan wax sheegay wixii wax ka soo horjeedaan haddana labalabiyo toban laba kun iyo lix iyo tobankii sheegay wax tacaaruda ka dhexeey maya leanna waxaa la kala ogaaday inay kala horeeyaan tacaarud kama dhexeeyo waxaa leey kanaa mutaqadima kana waa mutaakhir ama aan isku nasakhno ama mid walba aan dhana kaana laba kun iyo an iyo tobankiiba khuseeyey kana lix iyo tobankiiba khuseeya ama agsbaardheed aan u samayno ama aan isku nasakhnay dhibba male waxaa weeye shuruud badan oo ilaa sideed waxaa u muhiimsan waa inay zamankana ka midoobaan maxalkana ka midoobaan isku awoodna yihiin ka midaysan yihiin cumuumka iyo khusuuska u muhiimsan wixii kaleo dhan waa laga heshin karaa ayib aduu sideeddaa shardi baa u sheegaan laakiin intaa waan ku daysano sheekhu marka wuxuu leeyahay muxuu sameeyey ikhtilaafu اljihatayn baa ka dhexeeya ikhtilaafu اlmaxalayn baa ka dhexeeya labada daliil midna aakharu khuseeya midna addunya khuseeya tacaarudkaad sheegaysaan muxuu yihi لأنa baصra muسى عalayhi الsalaaةu وaسلاam aragga nabiyulaahi muusى min alabsaari indhuhu ka mid yahay alatii indhahaasoo kataba اllahu calayha اlfanaa fi اdunya indhihii inay dhintaan lagu qadare ilaahay ku xukumay buu ku jiraa nabiyulahi muuse soo makhluuq ilaahay barakeeyey oo wakti uu dhimanaya lahaa ma ahayn oo ma geeriyooninba falaa taxtamilu nadara aragiisu ooma xamili kara ilahay aragtidiisa falaa taxtamilu nadara ilaa nuuri اlbaqaa nuurka loogu talagalay inuu daa'imo nuurka ilaahay ah nuurkaa asagaa indhahan loo mxuu ahayy egasbaaya dhid kale taariikhda leh ma qaban karaan wey nuurka ilahay waa ma waa nuur daa'ima azalan wa abadan ilan abadiyada iyo azaliyada waan soo kala qaada nuurka ilaahay waa azali waana abadi indhahan adduunka joogana waa maxay waa indho aan abadi ahayn oo taariikh ay dhammaan hayaan leh oo dhiman haya oo zuulahaya marka shaygan dhacahaya maba awoodo inuu arko xamilo nuurulbaqaa halkaasuu imaamku la maray imaamku waa hawl muhiim jiddan wey qolihii qabay nebiyulaahi maxamed indhihiisa iyagoo lagu qoray alfanaa oo indhaha khaliga ay lamid yihiin haddana ilaahay buu leylat isra wamicraa arkay leylat isra wamicraaj u arkay sidhaha dahabi maxaad soo marteen caalamulfanaaba nabigu ka baxay sooma muxuu tegey caalamulbaqaa marka qaab loo jamciyo la maayo halkaas asagu soo mar soo marte dhiba ma lehe khilaafka ku noqonin faidaa kaana yowm اlqiyaama aakhara maka la gaadho rukibat اlabsaaru indhihii waxaa loo rakibi iyo wاlasmaacu maqaladuba lilbaqaa inay daa'im noqotaa loo habaynaya araggeenna iyo indheheenna hadda waxaa loo habeeyey inay muddo mucayana noolaadaan muddo ilaahay yaqaano likulli ajalin kitaab weeye inay noolaadaan oo shaqeeyaan dhakhtar baa ruux geen kaa ah xanuunsan wuxuu kudhihi maskaxdii baa dhimatay bes maxaa yeele waa dhimatay shaqadan mahala taarikhda waa dhammaantay wey indhahan iyo dhagahan iyo awoodan ilaah nagu manaystay uuna siiyey xilli bay leeyihiin marka awooddaasi daciifka hadda alla kuma arki karo wey aakhira marka la tago laakiin dhagahaada iyo indhahaada iyo shirkaad loo diyaarinayaa in weligood khaalidiina mukhalladiina fiiha awooddii baa isbedelaysa wey mar hadday awooddii isbedeshay waxaan aragti u yeelanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inaynu aragno taasuu sheekhu ka hadlay wuxuu kuu tilmaamayaa ra'yiga jumhuur salaf ay qabeena ah ilaahay aragtidiisa adduunka aan la arkaynin ma mumtanicun lidaatihiba mise waa mumtanicun liayrihi mumtanicun ligayrihi ma shay aan suurogelaynin baa gebi ahaan ba alla in la arko mise ilaahay in la arko waa suurogale laakiin waxbaa hor taagan waa kala fahanteen baan u malay waa kala fahanteen ayib shay aad qaban kartood samayn karta laakiin xushood kaa hor taagan yahay iyo shay aan gebi ahaanba aan samayn karin sooma jiro gebi ahaanba ayib shay waad ka xishoonaysaa laakiin waad samayn karta shayna waxaa weeye kaaba suurogeliya mahayaba shekh islam ute wuxuu ku misaaliyaa maalan ninka majbuubka ee xubinka taranka laga gooy zina ma ka suura gashaa xisaabtao dhan baaba la xaabiyeyba weliya caruusadaaba maalan hela laga yaaba kadibna inta hoosoo dhan bayba la kaceen ninkaa zino kama suura gasho laakiin ninkay xisaabta u rakiban tahay ee culummo iyo waalid iyo alle iyo rasuul iyo xishoon haya ee khalqi ka xishoon ama aadamo ka xishoon ama allihii abuuray ka xishoon ma ka suura gashaa zinadu way ka suura gashaa laakiin maxaa ka hortaagan xishood ama attaqwa alla ka cabsi ka waa maay azinaa fii xaqi waxaan leenahay waa mumtanicun ligayrihi wadaadkii madhnaana mumtanicun lidaatihi idan ilaahay aragtidiisu tusaalan oga jeedaa ta noocaasoo kale mumtanic lidaatihi walaa ligayrihi lama yidhaahdo laakiin aad ku fahantaan yaa rabaa maxaa yeele mumtanicii caqliga ah baan hadda ka hadlaynaa kii caadigaha ah kama hadlayn kaas waa kii caadiga ahaa aan soo mitaaliye si kastaba noqotee hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka inaan ku aragno waa suuragal laakiin waxaa inaga hortaaga inoo diidan cajzigeenna innagaa ducafaah addoommo sakaraad ah, ilaahay awood aan indhaha ku qabtaan malihin ee caqli waa suuragal ilaahay in la arko maxaa waa shay mawjuuda shay kastoo mawjuudana aragtidiisu waa mumkina waliyd bin mustaxiila caqlan sharciga unbaa inoo diiday oo yidhi ma arkaysaa muxuuna ku cileeyey culummadu markay naska ay baadheen imtinaacaasi waa imtinaac cajzigeenna u noqonaya xaggeenna alla ma ah xaggeenna u noqonaya bidaliil aayaddaaba tusaysa undur ila اljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falama tajallaa rabuhu liljabali jacalahu dakan wakhara muusa saciqa yani jamaadaadkii qowgii intaa la ekaaya inaga naga xoog badnaa ee dhidibada iyo masaabiirta dhulka u ahaa yaaba xamili waa ilaah aragtidiisa adoo aadama ah oo xab iyo biyo lagaa abuura maxaad moodaawa masladu halkaas sheekhu ka hadlaya aakhara marka la gaadho waxaa lagugu samaynhayaa dib habayn dib baa lagu naashnaashahayaa waa lagu yeelma naqahayaa marka hawshu marka yeelmanaq ay timaado yeelmanaq ma la yaqaana qolyihii kabaha tolan jiray ba hawlaha garanhaya rukibat اlabsaaru wاlasmaacu lilbaqaa'i faاxtamalat waxay indhuhu awoodi karaan annadara ilى اllahi subxaanaه wa tacaala maxay ku awoodeen bima طawaqaha allah karsiinta rabbi uu karsiiyey bayna iyo awoodduu geliyey bay ku arkayaan wuxuu ihi imaamku miyaadan u jeedin saan anagu sheegna hawshu inay tahay alaa tara annahu yaquul ilahay inuu leeyahay fain istaqara ay اljabal makaanahu fasawfa taraani walow qad shaaa rabbi hadduu doonyahaa lastaqara aljabalu buurta iyo qowgaa sugnaan lahaa wara'aahu muusa muusena ilaahay buu arki lahaa walaakin hase yeeshee sabaqat minhu اlkelima ilahay waxaa ka hormartay xukumkii qadaha iyo qadarkee dhacay anlaa yaraahu axadu fi اdunya waa xugum marka kowni oo qadari ah waana xugum sharci ah ayb falidaalika qaal lan taraanii ima arkaysid hoostu marka ra'yi loo tiiriyo mxuu aha zamakshar oo kutubtiisa aan laga waayey mxuaha